la ilaaqay macnaha isagu alfadulmudlaq baa qariib la ydhaah waladii kii lahu isaga dariiqaani laba dariiqa ay u sugnaadeen oo macnaha laba raawi isagu leh faqad oo keliya khud qaado oo lahu kaa waxaad u qaadataa wasmal casiisi casiis calaamadii ama magacii u qaado oo kii isaga laba raawi ay warinayeenna oo keliya ay warinayeenna waxaad ku magacaawdaan casiis ku magacaabo casiis baa la yidhaahaa oo dee yarida kaasi uu yar yahay daraaddeed licizatii baa casiis loogu magacaabay ama dariiqii hore marka dariiqa labaad loo helay uwuu ku kasbanayaaye xoogowan uu dariiqan labaad ku xoogoobay baa casiis loogu magacaabaye aduu balkaasna casiis ku magacow oo markaa waladiikii xadiidkii lahu isaga dariiqaani laba riwaayo ama laba dariiq ay u sugnaadeen laba raawi ay u sugnaadeen faqad oo keliya ku qaado oo lahu isaga kolay dee khudiidana wuxuu leeyahay muanatlagulamaha khidaabaya une waa yar lafdiga hore aladii markaa muwaafaqadeed iyo mudaabaqadeeda ma xaggaasun ku qaado oo lahu isaga waxaad u qaataa kaa labada dariiqo ay u sugnaadeen wasma alcasiisi wasmina waa iska imaka masar alcasiisna way udaafaysantee casiis calaamadii ama tilmaantii iyo sifadii taas u qaado waxaad ku magacowdaa casiiskaa ku magacowey oo markaa waa kii labaad casiiskiina kaas waladii xadiidkii rawaahu ay wariyeen alaatatun saddex ay wariyeen waa saddex wixii ka sii badneen laakiin tawaatur xaggii un aan gaadhin mashhuurunaa haddaan muxadisiinta nahay mashhuurkeennii weeye oo kii mashhuur lagu magacaabayo cinda almuxadisiin waa ka ay saddex wariyeen waladii kii rawaa xadiidkii rawaahu ay wariyeen alaatatun saddexna mashhuurunaa haddaan nahay muxadisiinta mashhuurkeedii weeye waayo dee mid aan mashhuur baa lagu magacaabaya laakiin cinda kayr muxadisiin baa iska jirayaan sadee almashhuur calalalsin oo kale ee waa mashhuurna haddaan nahay muxadisiinta istilaaxaan mashhuurkeeniio waxa muxadisiintu iyagu ay ku idlaaqaama mashhuur idhaahaan xadiidkeed saddex weeye qolaan bayquniya ku soo marray dee saddex iyo lababa marka saddex in dee markaas adigu lagaba dhigayo saddex iyo wixii adigu laba ama saddexba waa kii casiiskii marwiisnayga o talaata markaa casiis laguma magacaabayo saddex ee ka sarraynaya mashhuur yidhaaheenba taasi waa qolooyin ibnumandihii ay lahaayeen qowlkood laakiin waa qowlkoodii markaa dee aanay isna tadaakhul ka dhaxaynayn waxyaalahan ee mid kastaa wuxuu gooniya ama tacriif gooniya uu qaadanayey mashhuurna wey marka wuxuu ra'aahu qawmun yusaawi lmustafiida markaa ra'aahu waxay ra'yeeyeenay ku tegeenba qowmun qowm yusaawi kan mashhuurkii inuu la sinaanayo almustafiida mustafiidka inuu la sinaanayo oo qowm markaa muxadisiin iyo fuqahaba leh ayaa iyagu waxay qabaanba mashhuurka iyo mustafiidku inay isku mid yihiin oo wuxuun bay ku wada tacriifiyeen ra'aahu macnaa ictiqaadahu amada dahaba iley wey waxaa iyaga ku tegey weeye oo ictiqaadiye qowmun qowm waxay iyagu ku tegeen oo markaa haddee ay iyaguna ictiqaadiyoon ay ku tegeen oo macnaa ra'yigooda ay qabaan musaawi inuu xadiidkan uu markaa mashhuurku la sinaanayo almustafiida kii mustafiid kii uu la sinaanayo macnaa qowmkaas baa waxay qabaan mashhuurka iyo mustafiidku inay isku mid yihiin oo farqi aan u dhaxayne mashhuurna la yidhaaho mustaqiimna la yidhaaho oo mustaqiim loo odhanayo dee shuhradiisa intishaarkiisa daraaddeed sida kaa mashhuurkaaga mashhuur loogu magacaabayo wuduuxiisa iyo duhuurkiisa daraaddeed min faada almaau yafiidu faydan kasura xataa saala calaa darafi alwaadi markaa wuxu uhi sheekhu wal asaxu laakiin qowlka sixada badani waxa weeye haadaa kan mustafiidka ihi yakara ay yakuunu wuxuu ahaanayaa iyo akara wax ka badan saddex ayuu ku sugnaanayaa oo saddex wax ka badan oo waxa weeyaan ruwaadiisu walaakin laakiin maa wadaxa maa wadaxa xajay xaju tawaaturin wey saddex wax ka badan buu ku sugnaanayaa walaakin laakiin maa wadaxa ma muuqan oo isaga fiigiisa xaju tawaaturin tawaatur xajii kuma muuqan oo inoo dambeeyuu tacriifin doono mar dambe oo waxa uu leeyahy laakiin walow qowm ay ku tegeen mashhuurka iyo mustafiidku inay isku mid un yihiin oo wax keliya lagu wada idlaaqo oo markaa mustafiidkiina lagu tacriifinayo saddex kay wariyeen xataa dabaqaadka qaarkood dee markaa waxa weeye adigu saddexun aad goonaha kala siyaada adigu saddex kay wariyeen intaasuna aan hoos uga dhicin markaa iyadoo taa lagu tacriifinayo ayaa wuxuu leeyahay qowlka asaxi waxa weeye mustafiidku inuu markaa saddex wax ka badan uu ku sugnaanayo laakiin aan gaadhsiisnayn tawaaturka xaddi oo horta saddex wax ka badanba weeye tawaatur xaddi aan gaadhsiisnayn aduu bacdigood baa waxay yidhaahaan dee imika saddexdii waan ka isagoo xadiidkaa min ibtidaa'i ila intihaai laga helayo tacriifkaa hore ayaa mustafiid lagu magacaabaya mashhuurkuna taa waa ka camsanaanayaabo marka waxa weeye aduu awqaadda qaarkeed dee uu hoosba uga dhaco siday inoo dambayse xadiidkiiyo xadiidka mashhuur ay kuba kulmi karaan furuuqa qaarkoodna mayayn dee xalaqaadkii sanadka barhkoodna saddexdii la helo mashhuur waa la odhan laakiin musafirku waa in min awalihi ilaa aakhiri uu taa kuba sinaado ama waxaaba weeye waa jamaaco saddex ka badan dee sanimaka u sheekhu wado wixii ay soo naqliyeen tobaban xaddiidaan gaadhsana y isagoo saddexuna waa saddex wax ka siyaadsan waxay kii ay soo naqliyeen ay warinayeen tobaban xaddiina aan weli gaadhin taas baa mustafiid laydhaa ama mashhuurki waa kii saddex ay wariyeen haddii saddex wax ka badan ay wariyaanna mashhuurka waa la odhanoo oo marka waxaan saddexun markay warinayaanna mashhuur waa la odhan laakiin mustafiid looma odhanayo haddii saddex wax ka badan ay wariyaan weliba min ibtidaayiran ay taa aan hoos uga dhicin ilaa atawatur xadiga aan la gaadhina mustafidna waa la odhanaya mashhuurna iyada waqtiga caynkaasoo ay ku kulmayaana mashhuur waa la odhan oo wuxuu leeyahy wal asaxu qowlka isagu sixada badan haadaa kan oo mustafiidkii waa mustafiidkan imaka uu markaa hore laa yusaawi mustafiid mustafiidku biaktara ay yakunu wuxuu ahaanayaa uu ku sugnaanayaa biaktara biriwaayati aktara min ahalaaثati way saddex wax ka siyaadsan riwaayadood ayuu ku sugnaanayaa walaakina maa wadaxa ma caddaano markaa isagii xaddu tawaaturin tawaatur xaddi tawaatur xaddiisa ma gaadhin taasoo musafidkii lagu magacaabaya markaa wuxu uhi sheekhu wakullun dhammaan waa intii uu inoo soo sheegay qariibkii iyo casiiskii iyo mashhuurkii bal musafidkana raaciyo waa qayb qaybihiisa ka mida une dhammaan saddex mid kastoo saddexdaa ka midi eh. yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa limaa bisixatin wa dacfin yatasim limaa ku yatasimu ku sifoobi bisixatin sixo ku sifoobaya iyo wa dacfin daciifnimo ku sifoobaya oo wuxuu markaa saddexdan mid ay u qaybsamayaan saxiix iyo daciif saxiixi wuxuu uga jeedaa maa yuqaabilu dacfa maca xasankii macnaa waxa weeyaanun sifaynta xadiidkii lagu sifeeyey mashhuurnimo ama mustafiidnimo ama casiisnimo ama qariibnimo markaa taasi kama dhigna iyadoo sixa gaar ahaaneed lagu sifaynayo laga qaadanayo wasfigan wasfi kaloo ama sixa ama dacfi ee xadiidku isagoo qaybaha aynu soo marray ama saddexdaa ka mid ah ayuu saxiixna noqon karaa xasanna noqon karaa daciifna noqon karaa oo taasba weyn waayo dee sixada iyo tan qaabilaysae dacfigu saynu soo maray wuxuunbaa kuma xidhna ruwaadda badnidooda iyo yaridooda kuma xidhna ee wuxunbay kuba xidhan tahayba shuruuddii sixada ee ama shuruuddii qabuulka sida looga helo ama shuruuddaa laga looga waayo waa hadduu xadiidku raawi keliyaba leeyahay laakiin dee ruwaaddiisani kuwaad ay noqdaan shuruuddii sixada buuxinaysa cillo iyo shuduudna uu ka nabad galo markaa xadiidkiisii waa saxiix baa lagu magacaabayaa haddaanu dee sixad derajadeed gaadhina laakiin xasan darajadii raawigiisani ku sugan yahay oo adigu shuruuddii xasanka uu dhammaysto isagoo xadiidku riwaayo keliyaalana xasan baa la odhan haddii taa laga waayana daciif buu noqon kuwan kalena waa saas oo kale tiradan badan ee laguba wariyo saddex wax ka badan taas ma keenayso inuu xadiidku had iyo goor saxiix noqdo iyadoo ruwaadii tacaduday ayaanu ama cillo ama shuruud ka nabadgelayn ama dacfi ruwaadba ka nabadgelaynoo markaasuu xadiidkiiba daciif noqonaya ruwaadiisna iyadoo ay tacaduday kolla dee xasan buu noqon kolna saxiix buu noqon markaa waxa uu leeyahay qaybahan dhammaan صaxiix iyo xasan iyo daciifba way yeelanayaan waxaanay taas noqonaysaa shuruuddii kitaabka bilowgiisaan kusoo marray sida looga helo iyo shuruuddaas sida looga waayo taasba wey markaa wuxu uhi wakullun dhammaan waa mid kastoo saddexdan ka mid ah weeye ama maca mustafiidkiiba dee qayb gooniye ka dhigo afartoodan ka midi ah? yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa limaa bisixatin wa dacfin yatasil limaa ku yatasimu ku sifoobaya ama lixadiidka ku sifoobi bisixatin sixo ku sifoobaya iyo wa dacfin daciifnimo ku sifoobaya oo taas buu isaga u qaybsamayaa wey markaa wuxu uhi sheekhu waalgaalibu laakiin sida badan addacfu dacfi weeye cala algariibi qariibka xadiidkii qariibkaa waxaa u badan daciifnimo taas baa u badan oo iyadoo axaadiistaas dee maqbuul iyo marduud ay yeelanaysa guud ahaan laakiin haddana marka la eega xadiidka qariibka dacfi baa u badanoo anaa sixadaiyo way ku yar tahayba oo dee qariib ama axaadiis qariib oo saxiixi way jiraan xadiidkii inama alacmaalu binniyaat iyo asafaru qidcatu min alcadaab iyo annahyu can bayci lwalaa wahiibatii iyo bal kelimatan xadiidkaa dee subxaan allahi bixamdi subxaana allahi alcadiim kelimatan khafifatan calaa lisaan u uu ku dhameeye kitaabkiisa iyo waxyaalahaasba waa qaraa'ibta saxiixay ka iyo axaadiis kaloo badan oo qaraa'ibta saxiixo saxiix waa leeyahay xasanna aad buu ugu badan yahay baas horta sunanta tirmidi oo kale ama jaamiciisoo kale laakiin waxaa qariib kol hadduu xadiisku yahay u badan daciif ama dacfiba u badan waayo dee xadiidka had iyo goor nin keliya unuu sheegaya dadkii kale aani la wadaagsan waxaa inta badan u badan dacfi saa daraaddeed bay a'imadu kaba digeen ba tatabuco qaraa'ibtaa la tatabuco oo shaksigu ku shuqloomo uu halkaa iyada tatabuco oo uu rursado taasba ay kaba digeenba imaam maalik baa waxaa laga soo naqliyay inuu yihi sharulcilmi algariib wakhayruha aظaahiru aladii qad rawahu nnaasu oo cilmiga ka ugu shar badani waa kaa goonida ah kelida ah wixii un uu sheegayo waxaana u roonba kaa dadku ay wada wadaagsadeenba oo cali ibnu xuseinna wuxuu kasoo naqlay inama alcilmu maa curifa watawaضaat calayhi alsun cilmigu waa waxa la ogaadee carabada isku waafaqaan iyo xaggan iyo xaggan xagganba kaaga imanaya cidka sababtooda aad ka helayso qolooyin kalena dee haba qorina axmed ibnu xambal iyo axaadiistan daraabta inta badan manaakir bay u badan tahay adeeg qoraan dadka dacafada u badan waxaa la gooni noqdee iskaba ilaaliya waxba ha marka adigu waxa weeyaan waxa u badan xadiidka qariibkaa dacfi baa u badan walow saxiix iyo xasan ba u yeelanayo wاlgaalibu aضacfu waxa adigu qaalibkii aضacfu weeye cala اlgariibi xadiidkii qaribka cala xadiidi اlgariib weye waqusima waa la qaybiyey alfardu kaa isagu kelid ee qariibkaa weeye ee haawla gooni noqday waxa loo qaybiyey ilaa qariibin ku isagu qariiba fii matnihi matnigiisiiy wa sanadin wa fii sanadihi labadaba uu qariib ah wاthaani wailaa qariibin fi thaani way mid isago qariib oo ka labaad oo ah sanadkunu qariiba qad macnaa xasf oo keliya oo sanadkiisu qariibya laakiin matnigiisu aanu qariib ahayn walaa naraa ma arkayno qariiba matn matnigiisu qariib yahay oo matnigiisu qariib oo laa sanadin sanad si aanu qariib ahayn taas ma arkayno taas buu yidhi oo halkana waa si qismo ay qaybiyaan ee xadiidka qariibka u qaybiyaan oo ilaa dee shan iyo ay gaadhsiyaan laakiin barhkood ay qismo caqliya un ay tahe wax markaa waaqaca oo dee amsile ay u helayaan aanay ahayn marka wuxuu leeyahay waxaa loo qaybinayaaba qariibu matin wa sanad mid matin iyo sanadba u qariib ah oo waa xadiid dee riwaayadii matnigiisa raawi keli uu la gooni noqday sanadkiisu waa qariib oo raawiganbaaba la gooni noqday matigiisna cid kale may warin ninkanun baa wariyo matigiisna waa qariib kaasi isagu waxa weeye waa mid iyo watani waylatani mid isagu qariib sanad ahaan ah waa qariibu sanadan laamatan buu markaa noqonaya mid sanad ahaan u qariiba matigiisu si aanu qariib ahaynba waaba xadiid markaa dee rag kala tacadudayo sida jamaaca saxaabada ka mida ay wariyeenoo markaa mid kamida ayaa nin gooni noqdayba ama saxaabi kale ayaa nin ka wariyey markaa saxaabigan labaadee ama saxaabigan kale dee ninkan keligii ka wariyey ariiqiisa xadiidku macruuf kuma oo sanadkaas qariib buu ku yahay laakiin xadiidka marka la eego matnigiisii dee qariib ma aho waa tan dad kaleba ay wariyeene duruq kale uu leeyahay ee marka la eego sanadkan ayuu qaraabadiisu ay tahay ama matnigi waa matni macruufa <coughs> oo wuxuu imika misaal kaba dhigayaa ama halkan xadiidka leo xafilaya sharxe zarqani ayaan kusoo marray dee qaybahan qaarkan iyo tan isagoo ciraaqibaa dee waa talayd uu kasoo noqonaya ciraaqna ibnu sayidinaas iyo waxyaalaha u qaybiye iyo dee markaa isagoo sii daaxiyayabaa markaa hadalkiisu ahay xadiidka alacmaalu biniya macruuf wuxuu ka aha cumar ibnu khadaab inuu warinayey waxaana markaa adigu dariiq cabdulmajiid ibn abi rawaad uu ka wariyey malik can zayd ibn aslam can cadaa ibn yasaar can abi saciid marka dee abi saciid warinta laga warinaya xadiidka alacmaal binyaad waa marka la eego saxaabiga xaggiisa waa qariib oo sanadkaasi waa sanad macruufa maama waa sanad gariiba ayuu noqonayaa ciddaasna ay la gooni noqotay wuxuu macruufku aha xadiidkan in cumar ibn khadaab warinayeyba ama sanad kale ayuu lahaa haddaba isaguna waa kaas sanad ahaan mu qariiba matnigiisu aanu qariib ahayn laakiin wuxuu ihi sheeku marka isaga dee wixii qismadu caqliga keenayso in la helo qariibun matnan laa sanadan mid matnigiisu qariib yahay laakiin sanadkiisu aanu qariib ahayn kaa lama helayo oo xadiid isagu matni aanu qariiba ah sanadkiisna sanad aad markaa qariiba aanu ahayn iyada lama helayo ibnu salax baa wuxuu idha haddii dee xadiidkii markii hore uu raawi la gooni noqday ninkii la gooni noqday uu kaba shuuroobo dad badani ay kaba wariyaan qariib mashhuuruu noqonayaa qariibna markaa wuxuu noqonayaa matni ahaan laakiin aan isnaad ahaan u qariibayno xadiidkii xataa inama alacmaalu binniyaat dee cumar baa la gooni noqday cumarna calqama ayaa kala gooni noqday calqamana maxamed ibnu ibraahim maxamed ibnu ibraahimna yaxya ibnu saciid alansaari yaxyahaas baa xadiidkii aada uga faafay oo dad aad u badani ay kama wariyeenoo boqolaali bacdigood gaadhsiiyaanba haddaba dadkaas dee marka la eego halkaa waa kaa shuhuroobay oo sanadku intaa dambe qariib maaha waa marka daraftan dambe sako un la eego qariib ma noqonayo waa sanadkaa dadka aada u badani warinaya laakiin marka la eego martigiisii dareen kelin buu hadhow marka dambe yeelanaya oo s weliba darafta dambena kollay dee qaraabadii way ku sugantahay sanad ahaan eh, maaha matigi oo keliya un laakiin marka la eego xagga shuurada ayaa suurtagala buu leeyahay in la yidhaaho waa qariibun marka matalan laa sanadan marka suuradaa la eego laakiin waa marka sanadkii la kala qaaday qayb un la eege haddii sanadkii la wada eegayo ee ma noqonaysa iyadu oo sidaa daraaddeed buu leeyahay xadiid markaa matigiisu qariib yahay sanadkiisu si aan u ahayn ma helayno markaa wuxu uhi waqusima waa la qaybiyaa alfardu ilaa qariibin ku isago qariiba fii matihi matigiisiiy wa sanadihi wa fii sanadihi wey wahaani iyada wa ilaa qariibin fi thani ka labaad oo maxay ah waa sanadkii inuu qariiba qad qadna bimacnaa xasbu wey oo keliya sanadkii oo keliya oo aan matnigiisu qariib ahayn walaa naraa ma arkayno oo dee ma helayno weeye qariiba ma timi mid isagoo matnigiisu qariib yahay oo qariiba ma timi mid matnigiisu qariib yaho laa sanadun sanadkiisu si aanu qariib ahayn ma helayno weye wayuطlaqu lmashhuuru liladii ishtahar fi nnaasi min gayri shuruudin tuctabar marka wuxu uhi sheeku wayudlaqu waa la idlaaqayaayo almashhuuru kii isagu mashhuurka ahaa waxa lagu idlaaqaa liladii kii ishtahara shuhroobay fi nnaasi dadka ku shuhroobay bikayri shuruudin shuruud kayrkeed iyadoo dee shuruud aanay jirin shuruuddaasoo tuctabaru la fiirinayo e oo mashhuurkii samari waa mashhuurkii isilaaxa weeye waxaana jirtaa culamaau lxadiid ama culimmadu inay mashhuur idlaaqaan iyagoo ujeeddadoodu ay tahay wixii dadka dhexdooda ku faafay uun ama carabada ku shuuroobay taa ay e tahay inay u jeedin kan isilaaxa ah markaa haddaba ay ujeeddadu tahay mashtaada cala alalsina iyada shuruud lama eegayo shuruuddana wuxuu wadaa waxaynu soo aragnay tacriifkii saddex kay wariyey in mashhuur la odhanayo haddaba iyadoo aan la eegin saddex ruwaadiisu inay gaadheen ayaa waxa weeyaan laakiin dee xadiidkani uu yahay mid dadka ay wada maqleen intooda badaniyo carabadooda ku faafayo had iyo goor kutubta kusoo noqnoqda ayay markaa mashhuur yidhaahaan oo markaa mashhuurka mid istilaaxiya iyo mid aan istilaaxayn u kala baxan ka istilaaxigu waa kaa saddex iyo wax ka badan kay wariyeen in tawaatur haddii gaadhin waa mashhuur mashhuurkaa kayru istilaaxigiina waa mashtahara cala alalsina uno markaa wuxuu yeelan karaa dee mid mashhuurkii istilaaxiga ahaa wuu noqonaya oo isagoo saddex iyo wax ka badani wariyeen buu haddana bayn annaas ku shuhroobaya waxaa kaloo dhacaysa xadiid laba dariiqun loo casiis lagu magacaabi laha istilaaxa in markaa dee mashhuurkii xaggan u dadka dhexooda ku shuhuroobay ama carabadooda oo markaa mashhuur laydhaha aan istilaaxayn mid sanad keliyaba leh oo gariib la odhan laha istilaaxaan ayaa markana mashhuur la odhanayaa marka aan kan istilaaxigaan loo jeedin kuwaan isagu isnaadba lahaynba oo ama mawduuca ama aan asal lahayna markaa mashhuur waa la odhanayaa waa mashhuurkaan istilaaxigahayn isagoo markaan istilaax eegno aha wax baatilaboon sanadba lahayn ama asalba lahayn oo markaa makaa dadka dhexdooda uun ku shuhroobay iyadoo shuruud la ictibaarinaya aanay jirin ujeedadu taa dee aan istilaaxa ku soo marnaya taasna mashhuurka way ku idlaaqaan marka kutubtan ay amadejiyeen iska fawaa'iddeedu ay badan tahayba ee kutubtan dee axaadiista mashhuurka ay ku ururiyaana waa qaybtay ka hadlaan qaybtan dambe weeye makaan hayno markaasna kolley waxaynu ku soo aragnay tadriibu raawina amtila waxooga isagoo la yimoo tamba ah oo dee mid isagu mashhuur cinda almuxadisiin wagayrihim ku isagu mashhuur cinda alfuqahaa saabiqat alxalaali cinda allahi adalaaq iyo markaa waxa weeyaan isna waxa weeyaan ku mashhuur cinda alusuuliyiin rufiic can ummati alkhada wanisaan iyo umuuro saasa waynu soo aragnayba oo barhkoodna dee ay xasan ba ahaayeen axaadiisyadna aan yaraynba oo adigu amtila waxoogaa ujeeda ayaan dee saa usii badnaan inay dee loogu talagalayba maahe oo mashhuurkaa daciifkaana uu inoo soo dhigtayba marka waxyaalaha aan dee mashhuurkeen asalka lahaynna halkanba yowmu sawmikum yowmu naxrikum iyo man kharajanii bikhuruuji adara bashartu bijanna iyo man carafa nafsahu faqad carafa rabbahu iyo iyo culamaa ummatii ka bani israa'iil iyo waxyaalaha dee dadka dhexooda un ku shuroobay laakiin aan asal lahaynna way jiraano mashhuur lagu magacaabayo markaa kolley kutubtan dee ama sudina kitaab buu leeyahay madbuucbaaba oo markaa durar muntasira lagu magacaabo sarkashii oo ka horreeyeyna kitaab buu leeyahay isaguna taa baabkeed adigu markaa kitaabka suyuudiba isaga taabicu aha waxna uu ku siyaadinayey oo markaa tadkira fi laxaadiidi almushtahira sakhaawina kitaabkiisana aada u shahiirkaa ee aada u mufiidkaa kutubta baabkanba ay ku tiriyeen maasalkooda iyo almaqaasid alxasana ayuu leeyahay xaafid xajarna saaxibu kashfi lkhafa kitaab buu kasoo naqliyaa laakiin kaa ma arag dee adigu meelo marka madbuuc horta inaanu ahayn baan oo isaguna malaa baabkan ah waxaa kaloo adigu kutubta kuwooda ka ugu weynba ah dee kashfu lkhafa kitaabkan la yidhaaho kuwo kalena way madbaxaysanaysa tamyiisu dayib min alkhabiis oo kale oo kitaabkaas saxaawe ikhtisaarkiisoo daygace leeyahay adigu markaa kutub badan baa jirto oo ka hadasha baabkan oo aada uma ufiido shaqsigu markaa axaadiistaasna uu ka faa'iidaysan karo oo ma uu heli karo ciddii warisay iyo darajadooda uu ka heli karo taas baa jirto kollay mufiido ay fiicantay shaksigu bal cala aqal kitaab ama laba inuu markaa waxa weeyaan ka yeesho oo weliba iqtilaaciisana badiyo waayo waxyaalo badan oo axaadiidtaasa ayay caddeeyaan darajadooda caddeeyaan ciddii warisay ay caddeeyaanba marka kuwa waana qaybtan dambe wixii loo dejiyay adigu mashhuurkaan istilaaxigayn weeyaan oo maqsuudka waxaweeyaan wixii dadka dhexdooda ku shuuroobay waayo wayudlaqu waa la idlaaqayaa almashhuur mashhuurkii nin ka ishtahaara shuhuroobay fi naas dadka dhexdooda ku shuhuroobay min gayri shuruudin shuruud qayrkeed iyadoo dee shuruud shuruud aanay jirin shuruuddaasoo tuctabaru la ictibaarinaya kaasna waa lagu idlaaqaa waana mashhuurkaan istilaaxiga waman rawaahu cadadun jabmun yajib lixaalatu ijtimaacihim cala alkadiib falmutawaatir wey wamaa xadiidkii rawaahu uu wariyey cadadun tira ay wariyey ay wariyeen tiro cadadkaasoo jamun badan macnaa kahiirun oo yajibu ay waajib tahayna ixaalatu ijtimaacihim waa caadi ahaan ama caqli ahaan ay waajib tahay ixaalatu ijtimaacihim kulankooda ay kulmaan iyo calalkadibi been ku kulmaan mustaxiilnimadeedna ay caadi ahaan waajib ku tahay oo macnaa caadadu ay mustaxiil ka dhigayso dadka intaa leega ee meelo kala duwanba dee kuba noolaa inay been iyo ku heshiiyeen oo aan been sheegna ay yidhaahaan ama se ay beeniba calaa sabiili tawaadu itifaaq ahaan ay uga dhacdo calaa markaasoo dee sudfo iyo itifaaq ahaan been ay uga dhacdo ay cadadu mustaxiil ka yeelaysaa falmutawatir fawalmutawatir mutawatir weeye oo kii ugu dambeeyey noo tacriifinaya marka waxaa weeyaanuun xadiidka iyada tiro gooni oo lagu xadaynayaa ma jirtee dad badani ay wariyaan oo dadkaasna caadadu ay ka dhigayso mustaxiil ama waxaan suurtagal ahayn dadka intaa leegay inay been ku heshiiyaan iyo marka horeba yidhaahaan aan waxaan been aan dee waxaan samaysano ikhtiraacano beentaan wada sheegno amase beeni dee meelba ma wada joogaan oo calaa sabiili itifaaqun ay beeni uga dhacdo caadadu ay mustaxiil ka dhigayso ee welibana dee wixii cadtirada intaa leeg min ibtidaahi ilintihaai ay simanta ujeeddadu marna aanu cadadkaa faraha badane caadadu ay mustaxiil ka yeelayso dee waxa weeyaan itifaaq ama ijtimaac cala lkadib ama dee taas been cala sabiil kadibna cala sabiil itifaaqna uga dhacdo inaanay cadid marna kiradaas hoos u dhicin inay siyaado mooye hoosna uga dhicin hadhowna waxaan markaa khabarkoodan adigu dee ama waxaan nihaayadiisa ama waxaan uu yahay un waxay ama la arkay ama la maqlo ujeedadun qadayo caqli waxa aanay ahayne uu yahay un wax lasoo naqlinayo ama wax la arkay ama wax la maqlay ama xawaasi mid kamida lagu haleelayo iyada markaa taa waxaa lagu magacaabaya mutawaatir cilmi yaqiiniyana uu faa'iideynaya taawe wamaa rawaad waxaan dee taasayna looma shardiyo imaka halkan sifaatkii ruwaadooda cadaale iyo dabd iyo waxyaalaha ruwaaddii looma shardiyayo oo waa la aqbalayaa un ciddii ay cadadu mustaxiil ka dhigayso inay been ku kulmaan ba ama ay been calato in itifaaq uga dhacdo warkooda guud ahaan marka dee shuruuddaa kale aynu soo marnay oo xaafid xajaran sharxi nuqdo kusii ridaaxiyey la buuxiyo waa markaa la aqbalaya guud ahaano looma baahnana markaa ruwaadii in cadaaladooda iyo qordigood iyo waxyaalaha la eego wamaa rawaahu wixii uu wariyey cadadun cadad uu wariyey cadadkoo jamun badan oo yejiba ay waajibtay xaalatu ijtimaacihim ijtimaacooda calalkadibi been ay ku kulmaan mustaxiilnimadii waayo xaaladu waa mustaxiilnimadkeedoo cadadu ay mustaxiil ka dhigayso inay dadka intaa leegi been isku heshiiyaan ay isku waafaqaan ama ay ku kulmaan fal mutawaatiru kaa isaga mutawaatir baa lagu magacaabayaa oo mutawaatir baa lagu magacaabaya markaani weliba dee cadadkaasi marna oo suga dhicina min alibtidaa ila alintihaa dad la midowna ay ka warinayaan iyaguna oo sidooda leeg markaasa markaa roonna waxa weeyaan inaan waxba cadad lagu xadayn ee la eego uun dee tiradan tan la eego uun oo ah inay dad badan ay yihiin oo cadadu ay mustaxiil ka dhigaysaa maca inay been isku waafaqaan ama beene calaa sabiil itifaaqay uga dhacday waxbay tiro lagu xadeeye maaha aimada qaarkoodna way taxdiidiyeen oo tiro gaar ahaaneed bay ku taxdiidiyeen kuwii buu sheegayaa marka wuxuu dha wa qowmun qowm culimada kamidi xadaduu way taxdiidiyeenoo macnaa waa cadadka mutawaatirka inta ugu yar waxay ku taxdiidiyeen licasharatin laamtu bimacnaa ba weeye nusqooyin kalena babaaba ku sugnayd licasharatin toban bay ku taxdiidiyeen oo macnaa waxa weeye maaha toban inay ka badan yihiin oo toban dee inaanay ka badnaanin ujeeddadu maaha macnaa cadadku waa inaanu toban hoos uga dhicin oo haddii xadiidkii toban shaksi ay warinayaan ruwaadina marna intaa inay aanay ka yareen inay ka ziyaadaan mooyaane oo min alibtidaa ila alintihaa toban aanay hoos uga dhicin bal inay ka ziyaadaan mooyaane markaa waxay yidhahdeen xadiidkaa toban ay wariyeen iyo wax ka sii badan marna toban aan hoos uga dhicin mutawaatir baa lagu magacaabaya mutawaatirkii waxay ku taxdiidiyeen toban bay ku taxdiidiyeen taas weeye oo markaa waa imaamkii abi saciid alstakri la odhan jiray iyobaa tan laga soo naqliyey suudniyo san arki doonna haddii la uu raajax yeelaya oo markaa waxa weeyaan kol haddii xadiidkii toban ay wariyanayaan toban dariiqba uu yeesho marka intaanu marna hoos uga dhicinu ka ziyaada mooye xadiidkaasi waa mutawaatir bay yidhaaheen oo toban bay ku taxdiidiyeen wa qowmun xadaduu licasharatin wahwa markaa taxdiidkaa toban lagu taxdiidiyaana ladaya aniga agtayda ajmadu mid fiican weeye aqoosha kale waa ka fiican yahayba jumuuculkasra bilowgii weeye waxa ka hooseeyana dee waa jumuuculqilla ama axaad buu noqon oo markaas wd wuxuu leeyahay agtayda kaasi waa ku fiicanya walow dee sida raajixa ay tahay waxba cadad inaan lagu taxdiidin ee shardiga hore un la eego wey marka wuxuu uhi walqawla huwa ladaya ajwadu suyuudi baa taale waana kitaabkiisa uu ishaari doono ee uu markaa uu leeyu baabkan u dejiyeyba ama faniganba qaybtan uu ku uriyey noocan waa siduu ku socday oo xadiid kastoo toban dariiq yeeshayba uu ku soo arooriyey isagoo mutawaatir markaa ku magacaabaya suyuudi waa markaas wuxuu ku socdayba san uu leeyahay agtayda taas baa ku fiican wa huwa ladaya ajwadu waalqowlu qowl isnay cashara bitaxdiidihi mutawaatirka xadayntiisa lagu qowlo bisnay cashara labiyo toban lagu taxdiidiyo aw cishriina ama se labaatan lagu taxdiidiyana yuxkaa waa lasoo wariyey kaasna waa lasoo soo naqliyey culimada bacdigood baa laga soo naqliyey marka alqowl mubtaday noqona xakaan waa laga khabraya midka casharaha xagga horean kaga tacalluqinayna ama uu ku tacalluqaya marka wuxu uhi alqawlu qowl lagu qawloba bitnay cashara bitaxdiidi mutawaatirka xadayntiisa bitnay cashara labiyo toban lagu taxdiidiyey aw cishriina ama se labaatan lagu taxdiidiyo oo markaa mutawaatirkii laga dhiga xadiidka labiyo toban dariiq yeesha ama labiyo toban raawi iyo wax kasii badan ay warinayaan ama labaatan la yidhaaho yuxkaa waa la soo naqliyeyoo culimada bacdigood ayaa laga soo naqliyey qowlkaasoo waxay leeyihin badee nuqabadii reer bani israa'iil tiradoodu waa intay ahayd oo bacadfa minhum cashara naqiiba marka cadadkaasna waxaa loogu khaas yeelay waa in cadadkaasi uu yahay wax cilmi ama yaqiin faa'iideeyo waxa ugu yarba taas bay leeyihin markaa kuwana waa labaatan bay yidhaaheen boon yakun minkum cishruuna saabiruuna oo kownahum calaa hada alcadad ayaaba ah waa inuu wax cilmi iyo yaqiin faa'iideeye ka ugu yari uu yahay laakiin kollayno adilo maaha taasi cadcad adigu bal markaa taasna waa qowl culimada bacdigood laga soo naqliyey arbacina halkan hore un raace awal qawlu qowl weeye bitaxdiidihi bitnaa cashara aw cishriina wa arbaciina waaye shadeedee taxdiidkiisa lagu xadeeye afartanba oo la yidhaah waa afartan raawi xadiidkay warinayeen ayaa mutawaatir aw sabciina amase toddobaatan ninkaasna waa la soo naqliyey un weeyaanoo waa la wariyo waxa waxay culimmada qaarkood waxay ka dhigeenba mutawaatirka marka uu xadiidkii ama mutawaatir lagu idlaaqayo waa xadiidkay laba iyo toban dariiq yeesha ama laba iyo toban raawi kuwana labaatan bay yidhaaheen kuwa afartan bay yidhaaheen kuwa toddobaatan bay yidhaaheen oo markaa intaba waa la yidhi laakiin waxa weeye eegini maka halkan taasunba adigu raajaxa laakiin aqwaashana waa aqwaal jirto yuxkaa wa arbaciina aw sabciina aw sabciina wey marka wuxuu uhi wabacduhum culimada bacdigood waa sida ibnu xibbaan iyo xaazim iyo qad iddacaa waa sheegtayoo fiihi isaga fiigiisa alcadama laaan aan buu sheegtay ama inaanu jirinba oo ibnu xibbaan iyo xaazim ayaa sheegay qolooyin dee ka dambeeya usuuliyiin iyona waa qowlkood been inaanu xadiid mutawaatiri jirin oo cadam alxadiid almutawaatir ayuu bacdigood ay sheegteen wa bacduhum bacdigoodna waxaan sade ibnu salaax iyo imaam nawowi halkan kuma raacay dee qowlkiisa markaa ku raacsanaayo taqriib wuxuu sheegay in dacaa wuxuu sheegtay cizatahu naadirnimadiisa uu naadir yahay uu aad iyo aad u yar yahay oo ibnu salaax baa muqadimadiisa yidhaah dee aad dee lagu helaa way adag tahayba haddii shaksi la yidhaaho dee ama labay weydiiyo misaal mutawaatirku leeyahay keenna waxa weeyaan oo dee aad waxa dhibaysa ama isagaba cajzi gelinaysa tadallubkiisa in xadiidkii man kadaba calayhi mutacamidan kaa la sheegto mooye waa siduu ka cabirayna dee kolley waa kitaabkiisu ikhtisaarinaya waxbay ictiraad halkaa kamuu muujin wa bacduhum bacdigoodna ciddada uu naadirnimadiisa uu naadir yahay oo uu aada u yar yahay ayuu sheegtay wahwa markaa wuxuu ihi suyuudi isagoo xaafidnu xajar ku dee raacsan wahamunkaasi qalad weeye hadday tahay dee cadamkan iyo hadday ciddada tahayba waa qowl markaasi adigu qalad ahoo sidaynu sharxu nuqbow ku yidhi ka dhashay min qallati litilaac kaba dhashay taas weeye ee waa badan yahay oo walow dee badnidiisaasi aanay axaadiidta kale axaadkaa la mid ahayn marka iyaga loo eegana uu aadba u yar yahay haddana dee marka isaga gaar ahaan u la eegayo wax naadira maaha ee waxoogaa axaadiida ayaa la helayaa oo mutawaatir xaddii gaadhsiisan ama ay culimmadu sheegeen inay mutawaatir yihiin waana ka isagoo inoo sheegi doona bacdigood we marka wuxuu uhi bal isawaabu qowlka sawaabkii annahu kasiiru inuu badan yahay weeye oo xadiidka mutawaatirkii inuu badan yahay weeye marka wuxuu uhi suyuudi wa fiihi waxaa figiisa oo ah noocan mutawaatirkaa figiisa waxaa ku sugnaaday li xaalu aniga ii sugan yahoon anigu leeyahayba mu'allafun kitaab kitaabkaasoo nadiiru macnaa xasanun fiican oo weliba dee ma yaraa ee waa badan yahay axaadiida mutawaatirkii way badan yihiine kutubta mashhuurkaa kuba sugan waxaana uu sheekhu leeyahayba kitaab gaar ahaaneed oo axaadiidta mutawaatirka un lagaga hadla ama lagu ururiyo oo fiican ayaan leeyahayba waana kitaabka alasaar almutanaatira filakhbaar almutawaatira ayuu ku magacaabayba adugu ama qadf lasaar walow dee halkan uu sheegto shaakir uu sheegto in sawidii wahamba ka dhacay kitaabkiisa magacugiisan uu maanta magacaabay ee markaas khaasatan qadf lasaar waa kitaab kale uu leeyahay oo markaa xaggaa sararta qur-aanka uu leeyahay adigu dee xagga tasmiyada waham ka dhaco layidhaha bal taas wa fiihi lii mualafun nadiru macnaa kitaab markaa fiican oo wanaagsan ayaan halkan ku leeyahay adigu markaa kitaabkiisi demadaa kolley makhduudaadkiisii waa yaalaan umalayn maayo in la madbuceeyey ee waxaa kolley kutub kalaa madbacaysan oo ka mid yahay kitaab la yidhaha nadmu almutanaatir min axaadiid almutawaatir oo kakaani leeya ilaa saddex boqol oo xadiidin inku dhow uu ku soo ururiyo kollayna suyuudi dariiqadiisuu ku socdaa ee kutubtiisaasna uu ictimaadsanaya kataani ninkaa la yidhaahaa ama imaamkaa la yidhaahaayo waxaa xadiidka soontan ruwaaddiisu ay toban tahayba uu ku soo arooriyay oo dariiqan suyuudi un adugu markaa qodin kaleo isna kasii yar dambeeyo kitaabkiisa wixii zawaa-idiisii ahaa ee kutubta suyuudi la dheeraa iyo waxyaaluhu ku biirinayo kitaab ugu horreeyo markaa khimaariyada ka mid ahaana waa jiraa oo isaguna kollay dariiqadan suyuudi un bay ku socdeen oo ah xadiidkii toban ay wariyaan ama toban dariiq yeeshaba in xadiidkaasi mutawaatir yahay ka hortaa dee kanka nadmun mutanaatirkuna waa kitaab madbuuca oo iska muntashira kitaab sidaa usii weyn ma aha axaadiistiisuna waa in ilaa dee saddex boqol iyo xoogaaya mar ilaa labaiyo ton meelahaasii tegaysa waana suyuudii wixii uu sheegay iyo wixii dee shardigiisaa gaadhsanaa tobanka ee isagu ka tegay taas buu markaa kataadina ku ururiyey wa fiihi lii mu'allafun nadiirun way hamsa waسabcuuna raw man kadaba wa minhum alcashratu uma intasaba marka wuxuu uhi sheekhu hamsun shan iyo wasabcuuna toddobaatan ayaa rawow wariyey man kadaba xadiida man kadaba xadiidkaa man kadaba calaya mutacamidan waa shan iyo toddobaatan saxaabi buu ujeedaa dee kol hadday saxaabadii inta ahaydna dadkii kale way kasii bateenba shan iyo toddobaatan saxaabi dhammaantoodna waa ka tadriiburaawi ku magacaabiya kitaabkiisa jaamic sagiir isagoo dee mala ay kaba ziyaadaba ay ka leeyihiin shan iyo toddobaatani ayaa rawo wariyey man kadaba xadiida man kadaba waa man kadaba calaya mutacamidan xadiidkiisii weeye wa shan iyo toddobaatanka waxaa kamidaba alcashratu tobankii jannada loogu bishaareeyey manaha dee shan iyo toddobaatanka saxaabi dhammaan axaadiiskoodu marka la eega dariiq kasta inay ku wada saxiix tahay ee majmuucu duruq buu xadiisku mutawaatir ku noqday duruqdaasi wax saxiixa iyo waxaan saxiixaynba way yeelanaysaa markaa laakiin gaar ahaan mid kasta marka gooni loo eegayo wa minhum alcashratu tobankii jannada loogu bishaareeyey ayaana ka mida wey mantasaba waxa uu nisbo sheegtay laha waa axaadiida mutawaatirka axaadiidta mutawaatirka waxa uu nisbo sheegtay isaguna mutawaatirka mutawaatirkaayda xadiidu rafci lilyadayni weye koryaalka labada gacmood saro loo qaado marka salaada la tukanayo oo takbiiratu lixraam iyo dee markaa rukuucda iyo taa axaadiisteediibaa u nisbo sheegatayoo iyadna saxaabo badan ayaaba iyaguna wariyey ilaa kuntumeeye saxaabo bukhaarina juz buu leeya waabanayaa juskiisaase ama kitaab yaroo ku khaas yeelayo axaadiidta rafculyadayn in uu kaga hadlo oo macnaha uu ku ururiyo duruqdeeda oo dhan taasna bukhaari waa leeyahayba oo waa matbuucba laa xadiiu walaha waxaa u nisba sheegtay taas waa axaadiidta mutawaatirka xadiidu rafculyadayni walxawdi waa xadiidu lxawdi weeye xawdka xadiidkiisi oo isaguna saxaabo badan oo konton kasii ziyaadsan ayaaba wariyey xadiidkii dee xawdka rasuulka iyo shafaacadna waa saas oo kale walmasxi waa xadiidulmasxi masxi ah cala alkhufayni labada khuf la masaxanayo kaa xadiidkeediina waa u nisbo sheegtay axaadiidta mutawaatirka oo iyadna saxaabo badan oo toddobaataneeye gaadhay ayaa iyaguna wariyey markaa axaadiistaas markaa markaa ku tacalluqsanayd xagga almasxu cala alkhufayn oo markaa waxyaalahaasoo dhammiba iyo dee waxyaalo kaloo jira oo kutubtaa ku sheeganba waa mutawaatir saa daraaddeed ma jiradu ama waa naadir oo dee sida lagu helo ayaa adag qowl sawaabo maaha ee waa wahan baayo walibni xibbaan alcaziizu maa wujid bixaddihi saabiqi lakin lam yujid walilcalaa'i jaءa fi lmahuuri duu wasfayi alcaziizi marka wuxu walibni xibbaana ina xibbaan waxaa u sugnaadee maqaalo ama qowlkanoo alcaziizu gaarxaysis ma wujid adigu waa dee jumladan oo guud ahaan aan dee walo dee imika khabar iyo dee mubtadii khabar ay noqon karta laakiin jumladan iska wada wadadno ayaan ibnu xibbaanana markaa aan dee uga dhigayno ibnu xibbaan baana markaa khabarkii aan ka dhigayna jumlada dambe haddaba wal casiiz casiizkii maa wujida lama helin bixaddihi xaddiisiisao ku sugan asaabiqa libnu xibbaana ayuu usugnaaday qowlkaas macnaa waxa wey ibnu xibbaan baa waxaa laga soo naqliyey casiisku marka la eega tacriifkiisana aynu soo marray labakay wariyeena mid la helaya maaha adigu ujeedadiisu waxay labakay wariyeen laba un ka wariyeen laba un ka wariyeen suuradaas baa la helaya ama suurada kale waa la helayaa walibni xibbaan ay walcasiizu casiiskii maa wujida lama helin bixaddihi xaddiisii isagoo ku sugan asaabiqa horrayso a labakay wariyeen libni xibbaana ayuu u sugnaaday qowlkaasi marka wuxuu uhi laakina lam yujid muu fiicmayn oo hadduu isagu sidaa leeyo anfiyayo uu leeyahay casiiska saas lagma hayo ma fiicnayn hore ayaynu xaafidnu xajar usoo aragnay tacaqubkiisii sharxu nuqboor haddii ujeeda wariyeen ay laba un ka wariyeen iyaguna laba un ka wariyeen waxa suurtagalay loo ogolaado la yidhaah ma jiro kaasi ama iyada suuradul casiiskee markaa uu taxriiriyey oo labakay wariyeenna suurooyinka qaarkood ama hoosa uga dhaca maha kama badnaata tiradaasi xalaqaadka kale eh laakiin xalaqa xalaqaadka sanadkaga mid on laga helayo ama laba xalqo inay laba ay wariyeen taasi baa wax la helayo oo markaasi laakin lam yujid min alijaadati waya muu fiicnayno nafintiisa uu anfiyayo casiis wax fiican kulama imana waa jira xadiisku oo suurada ama tacriifka wax markaa marka de laga helaya ayaa jirto kutubta laga helaya lakin lam yujid we walilcalaa'iyi fi lma'huuri duu wasfayi lcaziizi wاlmashhuuri sida taa horeeyar craabna waantan icraabaynaa ama walilcalaa'iyi imaamkii calaa'i waxaa u sugnaaday waa imaam shahiira aad u markaa shuro badnaa cilmigiisna badnaa ama mutafaninba ahaa ciraaqiya raggaasna sheekhadoodii ka mid ahaa khaliil ibnu kelkadib waa dee imaam adigu shahiiroo kutub kala duwan ba leh oo usuul iyo dee xadiid bale iyo kutub kaleba fiqiba qawaaciddi jaa-a waa yimi oo filma'huuri kii isagu la wariyey waa axaadiisii la warinaye lasoo naqlinaya waxaa yimi oo kuwaa dhexdooda laga helayaa duu wasfayi ilcasiisi casiiska iyo walmashhuuri mashhuurka labadoodii wasfi mid u saaxiiba macnaha waxa weeye imaamkana qowlkiisu yahay waxaa la helayaa oo dee markaa xadiid casiis iyo mashhuur labadiiba lagu wada sifeeyo labadii oo sifahooda waa xadiid keliyaoo casiisna ku sifoobay oo tacriifkiisii laga helayo mashhuurna ku sifoobay tacriifkiisii lagama helayo oo masalan dee laba saxaabi baaba wariyey waa casiis markaa labadii saxaabi haddana dee markaa dad badan baa ka wariyo mashhuur buu noqday oo markaa xadiidka labadii wasfiba kulansaday oo casiisna geeska ah oo markaa dee xalaqaadkiisa iyo xalaqaadkii sanadka ama qaybihii sanadka mid ahaan ay laba un ay ku sugan yihiin haddana intii ka bid xalaqaadkii kale sanadka ama qaybihii kale sanadka iyo dabaqaadkii kale sanadka tiradu intii ay ka badnaato mashhuur markaas taas baa laga helaya salkana hore ayaan sharaxii zarqaniya ugu soo aragnay waana kan halkan nooga yaallo xadiidkii naxnu alaakiruuna asaabiquuna yawma alqiyaama waxa weya rasuulka xaggiisa casiis buu ka yahi xudayfat bnulyamaan iyo abu hurayre unbaa wariyey abu hurayre keliyana toddoba nin baa ka wariyo magacyadooda halkan ay noogu tirsan yihiinba oo markaa dabaqada hore waa casiis wixii ka dambeeyeyna mashhuur buu noqoy taas marka lcalaayi calaayi waxaa usugnaaday jaa fi lmansuuri oo macnaa waxaa dee qowlkan ama maqaaladan baa calaayi u sugan oo ah jaa anahu jaa inuu yimi fi lmansuuri kii la warinaye lasoo naqlinaye waa xadiidkaa dhexdiisa uu kuba yimi duu wasfayi alcasiizi walmashhuuri casiiska iyo mashhuurka labadiisii wasfi mid u saaxiiba oo labadii wasfi wada sita inuu yimid ayaa calaa'i u sugnaaday alictibaaru walmutaabacatu washahid allah subxana watacala ajmaciin allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna ictibaaru walmutaabacaatu washawaahidu ictibaarkii iyo mutaabacaadkii iyo shawaahidii ayuu mabxadkeedii kani yahay muslimka usoo dhigtayna ama dee waa si waxay saddex noociina wacda xadiidka ka mida ah, ayuu markaa u yaalaa laakiin su munadimiga oo aan ku arki doono ictibaarku waa hay-ada lagu ogaanaya ama dariiqada lagu gaadhayo un macrifada mutaabacaadka iyo shawaahidka e maaha nooca gooniya ee labadan baa iyagu aan wacdi lagu tirinayaa mutaabacad iyo shawaahid ictibaarkuna waa kayfiyadii ama sidii lagu ogaanayayba taabic inuu jiro ama shaahid inuu jiro taas baa ictibaar lagu magacaaba wuxuu uhi markaa naadimku raximahu llahu tacaala alictibaaru ictibaarku sabru maakii tatabucii iyo raacraaci weeye dabagelkii yarwiihi uu warinayo raawigu sabri asalka hore waxaa haddii dee sabar aljurx oo kale marka nabarka ama inta uu gaadhsiisan yahay dee waxyo inta la geliyo bal cumqigii suunti yahay la doonaya in lagu ogaado taas bay sabri ku magacaabaan sabar aljurxa markaa sabran iminka halkana waa tatabucii daydaygii iyo dabagelkii la dabageliya xadiidkan duruqdii iyo riwaayaadkii uu ku yimi ee kutubta iyo ajdaada iyo waxyaalaha laga wada baadhaya taas baa sabri lagu magacaabaa haddaba alictibaaru ictibaarku sabru maa kii tatabucii weeye yarwii uu warinayo isaga markaa uu warinayo dee xadiidkaas amakaa kaa uu warinayo isaga bal la tatabuco oo raawi uu warinayo maxaa loo tatabucayaa waa si loo ogaado hal shaaraka inuu la wadaagsaday alraawiya raawigan xadiidkii maanta warinayay markaa siwaahu raawin raawi uula wadaagsan raawigaasoo siwaahu isaga aan ahayn oo isaga ka soo hadhay uula wadaagsaday fiihi filxadiidi xadiidkii kula wadaagsaday kaas baa ictibaar laydhaah oo ictibaarku wuxuu noqonayaa un xadiidkii layslahaa maanta ninkan baa la gooni noqday oo waa keliba marka kutubtii jawaamic iyo ajzaa iyo masaanid iyo macaajin baa la daydayo oo duruqdii xadiidkaas bal inuu duruq kale ku yimi la tatarduco axaad kutubtaa kale laga eege laga hubsado kaas horta ictibaar bay ku magacaabaan bal markaa ictibaarku horta kaa weeye waa si loo ogaado ama xadiidkan dee inuu taabic leeyahay ama shaahid leeyahay baadhitaankan kutubtii la baadhayo ee bal ninkan cid kaloo la wadaagsatay laga daydayo ayaa ictibaar la yidhaha kaawen alictibaaru ictibaarku huwa isagu sabru maakii tatabuci weeye yarwihii uu raawigu warinayay hal shaaraka liicurafa si loo ogaado hal shaaraka inuu la wadaagsaday alraawiya waana mafcuulkii kani siwaahuna dee waxa weeyaan walow dee aan markaa wax mawsuuf u qadarayna halkaas baa faacilkii dhacaysa hal shaaraka inuu la wadaagsaday alraawiya raawigii inuu la wadaagsaday xadiidkan warinayay raawin raawi uu la wadaagsaday siwaahu isaga ka soo hadhay fiihi xadiidkan riwaayadiisa uu la wadaagsaday wey markaa wuxuu ihi fain yushaariku haddaba markaa dee tatabucaasi dhaco haddii la helo cid la wadaagsatay waa tan wixii lagu magacaabayay oo wuxuu idhi fain yushaarik hadduu la wadaagsado oo uu raawigan maanta xadiidkii warinayay alladii kii uu la wadaagsado uctubira la fiirinayay bi isaga ictibaar gelayey ama u suubaniya xadiidkiisu in ictibaar loo qaato shaahid ama taabic noqdo xadiidkaasi hadduu la wadaagsado ama sheekhow amase isagii lama helin cid la wadaagsataye aw sheekhow aw shaaraka yushaariku wuxuu la wadaagsadayba xadiidka riwaayadiisii sheekhow raawigan marka hore aan islahayn waa la gooni noqday sheekhiisii buu la wadaagsaday aw fawqu aw amase shaaraka waxa uu la wadaagsaday dee man fawqu ciddii isaga kasii sarraysuu la wadaagsaday taabicun huwa kaasi taabicun taabic weeye taabico oo usira la soo naqliyey taabic buu noqonayaa oo beydkanna markaa wuxuu inoogu sheegayaa makaalkan halkan sabrigaa hore ama tatabucaasi markuu dhacay haddii la helo kutubtii laga soo helo raawigan xadiidkii maanta la eh, wariye laydhahaa waa la gooni raawi kaloo la wariyey raawigaasna isaga uu markaa la wadaagsaa xaggii riwaayadii oo macnaa sheekhiisii uu ka wariyey isagu isaguna ka wariyey amase kaa waa la waayeye sheekhiisii uu la wadaagsaday raawi kale oo macnaha isagii sheekhan uu xadiidka ka warinaya cidi kalemay warin ee laakiin sheekhiisa ayaa la helayaa cid xadiidkan riwaayadiisii la wadaagsaday oo isaga dee sheekhiisii kale kala sii warisay ayaa la helayaa ama cid kasii sarrayso taasna lamama helaye laakiin sheekha sheekhiisii ayaa cid xadiidkii la warisay oo sheekhiisa kala warisay la helayaa ilaa sanadka dhammaadkiisii laga gaadhayo taa waxaa lagu magacaabaa taabic baa lagu magacaabayaa taas buuli oo taa markaa weyn kolayna dee suurooyinkiisa ayaa markaa kutubtii horeynu ku soo wada aragnay un markaa wuxu uhi fa in yushaarika hadduu la wadaagsado buu raawigan xadiidka warinaya alladii oo markaa yushaariku dee damiirkani waa mafcuul buu noqonaya waana ninkii markaa xadiidka marka hore wariyey loo baahnaa bal cid xoogayso oo isaga xadiidkan la wadaagsata in la hele sabrigu wataago ama ictibaarku u dhacayay alladii bihi ismigan mawsuul <clears throat> wuxuu dhacayaa un waa dee kii isagu faacilkii imaka ayuu noqonaya waa ciddii kale xadiidka la warinaysay kaa uctubirana oo low ictibara ay taalla uctubira ayadee kuwa kala taaloo kolleyna waa sida daahirkee la ictibaarinayo oo ictibaarkuna waxa weeyaan uun nin kasta oo xadiidku markaa dee imaka nin kale la wadaagsanaya uma suubado in taabic lagu tiriyo ee kii isagu markaa ama maqbuulka ahaa ama daciifka ahaa ee dacfigiisu aanu badnayn ee ama suul xifdi iyo dee waxyaalo si adugu dacfi aan badnayn se jahaalo iyo waxyaalo aan badnayn dacfigiisa ahaa kaas baa u suubado anaa waxa weeyaan shaksi kasta dee un looma shardeeyo ninkan ictibaarta gelaya ama xadiidkiisu taabicuu noqon karo ama shaahid inuu noqdo dee shaksi siqaata looma shardiyo laakiin mid kastoo daciifina uma suubado ictibaar oo taa kollay dee alfaadu sharxi wa tacdiil markan gaadhaan haddii alla idhaa arki doonaaba iyagoo odhanaya matalan hebel ninkan xadiidkiisa yuktabu xadiidu lilictibaar ictibaar baa loo qoranayaa ujeedadu waxa weeye bal wuxuu u suubadaa xadiidkiisani waaba nin jilicsan oo debacsan ama daciifba ah laakiin dacfigiisu ma aha dee nin been lagu tuumayo ama been lagu yaqaana ama dacfigiisu nihaayo gaadhe dacfigiisu dacfi weyn ma aha markaa wuxuu u suubanayaa xadiidkiisu inuu taabic noqdo ama shaahido waxbuu xoogeyn karaa oo taas buu xoogeyn karaa haddaba taas weye la ictibaarinaya ujeeddadu hadduu daciif yahayba dacfigiisu aanu badnayn xadiidkiisana ictibaar ahaan loo qaadanayo ama looba qoranayay haddii uu laba wadaagsado oo markaa xadalkii hadduu xadiid isagu marka horeba iskaba xoog badnaa uu shaahid u noqdona kolley taqwiya meesha ka imanaysa haddii kan mutaabicaya kan mutaabicee labaduba laba daciifay ahaayeenna dacfigood markaa ictibaarta gala uu ahaana way u xoogaynayaanoo kolley xadiidkii quwa halkaa kaba kasbanaya quw kaba kasbanaya aan midna gooni u yeesheen haddaba nin saa ictibaar u gelaya macnaa xadiidkiisa loo qoran karaa lilictibaar oo waa ninkaa xadiidkaa dee taabic iyo adigu dacfigiisu aanu badnayn un haddii uu daciifba yahay haddii uu laba wadaagsado isaga wey oo fain yushaarika hadduu la wadaagso raawgan alladii kii uctibira bi la fiirinaye la ictibaarinaye ujeedadiisu daciifba hadduu ya dacfigiisu aanu badnayn uuna subanayo taabica ma shaahid kaasi uu la wadaagsado aw sheikana mafcuul baan ka dhigaynaaba oo dee ama dee mafcuulku ku cadfan yaan ujeedaan oo walow dee aw sheikhu ii taalo oo markaa wuxuu noqonayaa fain yushaarik hadduu la wadaagso hurraawgan xadiidkii maanta la islaam waa la gooni noqday alladii bi uctibir aw amase yushaariku waa la wadaagsaday alladii bihi uctibir weeye kan la ictibaarinayaa wuxuu la wadaagsaday sheekhow sheekhiisa isaga lamuu wadaagsane oo isagii ma hayno cid xadiidkan la wariso ninkan sheekhiisa kala warisay maynaan heline laakiin waxaa soo helay sheekhii uu kaba warinayey cid ka warinaysa markaa mee cid isagana la wadaagsatay xadiidkii oo sheekha uu kasii warinaya cid kala warisay baynu helay oo sheekhahu buu la wadaagsaday markaa raawigan muctabarka ah muctabarubiigii ayuu la wadaagsaday aw fawqo amase aw manfawqu wuxuu la wadaagsaday ciddii kasii sarraysay manfawqahu dhe oo yushaarik wuxuu la wadaagsaday aladii muctabir manfawqahu xataa sheekha ciddii kasii sarraysay buu la wadaagsaday ilaa nihaayatisaadisa laga gaadhayo oo markaa ciddii kasii sarraysay baynu helay sheekha sheekhiisaa iyadoo xadiidkii cid kaloo la warisay ay jiraan oo la wadaagsatay taabicun fahuwa kaas taabicun taabic weeye oo taabic baa lagu magacaabayaa taabicaasoo ufira lasoo naqliyey iska takminunba intan iska noqone lasoo wariyey taas buu noqonaya taabicin marka wuxuu uhi wain yakun hadduu ahaado matn matn matnigaasoo waa xadiid matn matn madigaasoo bimacnaa ama matni macnihiisa ku sugan xadiidkan marka hore ee ninkani warinayay macnihiisa leh warada mid soo arooray hadduu yahay fa shaahidun fahwa markaa kaasna shaahidun shaahid weeye oo baydkan dambe ama shadrigan dambe wuxuu inoogu sheegayaa raawidii cidilamay wadaagsan sheekhiisiina cidilamay wadaagsan sheekha sheekhiisiina oo cid la wadaagsatay maynaan heline waxaynu helle xadiid kale oo laakiin xadiidkan ay isku macno oo iminka suu soo dhigtay ama saxaabigii xadiidka warinayey oo xadiidka hore warinayay ha laga wariyo ama saxaabi labaadba ha laga wariye laakiin xadiidkii hore ayuu macnihiisii leeyahay taa waxaa lagu magacaabayaa shaahid oo markaa waxay noqonaysaa iminka san taabicana in loo shardiyo inuu lafdigii hore ahaa oo kii hore ay isku lafdi ahaayeen shaahidkuna inuu xagga macnaa yahay oo wixii laftigana ama isku laftigana waxaa lagu magacaabayaa taabic wixii isku macna'ana shaahid baa lagu magacaabaya xataa saxaabi keliyaha laga wada warinayo taasna waa sida dawaa'if culimmada ka mida ay kuba tegeen oo ay markaa taabicana wixii lafdi iyo macno wadaagsaday ay taabic ka dhigaan xataa laba saxaabiba ha kala ahaadeen wixii markaa macno uun wadaagsadayna shaahid ay ku magacaabaan laakiin dee sidaynu ool hore xaafid ibnu xajar iyo dee isaga kuba soo maray kitaabkiisii sharxa nuqba aymo kalena ay kuba tagaan waa in ama lafti ha noqoto ama macnee taabica lagu khaas yeelo wixii saxaabi keliya laga wada warinayo taas lagu khaas yeelo shaahidkana saxaabi labaad xadiidkii laga warinayey ee kii hore macnihiisii leh ama laftigiisiiba leh taas in lagu khaas yeelo taas waa waxana kollay dee waa iska istilaaxun oo istilaaxana laguba murmo qaradka laga leeyay taabicaya shaahidkuna waa taqwiya iyo xoogayn markaa shaahidkuna waxbuu xoogaynayaa uun taabicuna waxbuu xoogaynayaa kol haddii labadiiba taqwiya uun looga jeedo meeshii istilaaxu xaggu u badan yahay ama isticmaalku siduu u bato uun mooyaane intaa la eego mooye waxba dee khilaafku meeshan waa wax sahlan oo maqsuud keliun bay wada keenayaan ama wax keliun bay wada faa'iidaynayaan arrintuna waa wax iska sahlan oo mid kastana taqwiyun baa looga jeedo arrintu ma sii fidnatan khilaafka meesha jira waa khilaaf iska fududun buu markaa noqonayaa wain yakun hadduu yahay matn matn matnigaasoo bimacnaahu macnihiisan ku sugani warada mid soo arooray uu yahay warada unbaa hoos moodaa tirmisiga inay qorantay dee kolley aan jirina warada fa shaahidun shaahid weeye fawakaasi shaahidun shaahid weeye taas oo midka horena mutaabica taabic baa lagu magacaabaya mutaabacadu hadday tahay raawiga naftiisa la raacayna dee mutaabaca taama ayaa la yidhaha sana lahore soo marnay haddii ay raawiga aan ayna sheekhiisa wixii kasii sarreeya ay tahayna mutaabaco qaasira ay tahay oo walow dee midba midda ay kasii yar fog tahay ayay ka sii yar hoosaynaysaa ee mutaabaca qaasira lagu magacaabaa shaahidka saddex shaahidun markaa ayuunbaa lagu magacaabaya isagu wax la kala qaadayaa ma jirto haddaba xadiid kale oo kan macnihiisdiidaya haddii aan helo oo isku macnayiin oo dee mawduuca ay wadaagsadeen shaahid baa la odhanaya wafaaqidu dayni labadan kii waayey waa mutaabica iyo shaahidka kii waayey in farada uu gooni noqday xadiidkii markan tasabucnee kutubtii laga daydayo ee la waayo wax markaa raawigan la wadaagsay ama sheekhiisii ama sheekhadiisii oo taabic lagu magacaabo lana waayo xadiid kaloo macnihiisa leh oo soo arooriy la waayo markaa waxaa la ogaanayaa xadiidkani xadiid keliya inuu yahayoo raawigani uu la gooni noqdayoo cidi aanay la wadaagsanoo dee kuwii horeynu soo marnay magacyada lahaasee fardigii iyo ayuu noqon wafaaqidu dayni labadan waa taabicaya shaahidka kii waayey in farada waa goon noqda markaa xadiidka waxay caddaanaysaa inaanu dee dariiqiisa mooye dariiq kaloo asal ku leeyeyba aanu jirin ama aanu fardi yahay taas baa caddaanaysa w warubbamaa yudca aladii bilmacnaa mutaabican wacagsuhu qad yucnaa ka wuxuu uhi warubbamaa yudcaa warubbamaa la arkay yudcaa in lagu magacaabo aladii xadiidkii bilmacnaa ay warada bilmacnaa macno ku soo arooree xadiidkan hore la macno ahaa mutaabican mutaabicin lagu magacaabona waa la ar waa la arkaa wa cagsuhu cagsigii cagsigiisuna oo waxa weeyaan dee waa kii isagu lafti ku sugnaaday kaasna waxa weeyaan oo dee qad yucnaa in loo qasto oo oo isagii macnaa lagu magacaabay sida shaahidna waa la arkaa weyn ama wacagsuhu markaa kaa isaga macno ku soo arooray cagsiyo waa kii lafdi ku soo arooraye qad yucnaa in isna loo qasto oo markaa lagu yudlaqo calayhi shaahidan wey dee shaahid lagu idlaaqana waa la arkaa halkana wuxuu sheegayaa in dee iskale isticmaalaadkii way iska yar fara badan yihiin culimmadu say u isticmaaleen inay awqaada qaarkeed waxa weeyaan bacdigood uba isticmaalaan xadiidkii xadiidkan kale la macnaa mutaabic ku magacaabaan kii ay isku lafdigaba ahaayeen ne shaahid ay yidhaahaan taasna way dhacdaan umuurahanna waa umuuraad isaga sahlan oo isaga fudud oo dee waxa weeyaan inay daa'if ama bacd alculamaa baaba mutaabi wixii xataa kii macno ahaa taabic ku magacaabay kii lafdiga ahaana shaahid bay ku magacaabeen dee sidaan soo sheegnay in maqsuudka labadaba laga leeyay waa taqwiyo markaa kollayna wax keliyu bay wada faa'iidaynayaan ee ilaaqa alfaadahan la ilaaqayaana oo xagga isticmaalka siduu u badan yahay uun oo qalabatulisticmaal iyo cadam markaa iyo dee qalatulisticmaal unbay arrintu noqonaysaa marka waa iskhilaaf iska sahlan weeyo furudun oo isticmaalaadkii bacd alculamaa ka dhacayna unbuu tan inoogu caddaynaya iskasa maqsuudku taqwiyo weeyo taqwiyo labadiiba ay ku xasilaysaa markaa wax iska saalan weeye xagga waa xagga isticmaalka badan uun ayuunbay arrintu noqonaysaa iyo dee isticmaalka yariisunbay noqonaysaa saan soo sheegnayna taabicaya shaahidkaba waxa usuu bada dad dacafo ah oo markaa dee aan laakiin dacfigoodu badnayn oo dadka iyaga riwaayadoodii dee waa taa la ictibaarinayo ama se ay shaahid ama taabic noqonayso waxna ay xoogeynayso dee iyadna ay kuba xoogoobayso taasun warubama yudca aladii bilmacnaa mutaabica wacabsu qad yucna bal dee kollayna kutubta aan sharaxayn imakaaysana amsila ayay noo dhigayaan waxaan amsilada imika halkan aan usoo qaadanayn kollay intan dee weli jilaalkii uu sii yar dabayaaqadiisa ay sii jirtay maalintu ama habeenku dhinaca subaxdii uu kaba badanya haddana waqtiga aad yar cidhiidhiyabaan lix iyo toban la ayaaban dee u fadhiisanaynaa horena waan uga kacaynaaba markaa hadal dheeroo sidaasi ma sii jiro gees kalena dee kutubtiina waa haysataan waana wixii aynu kutubtii hore ku soo aragnay une waxay nagu cusubun bal alfaadan laqbadeeda iyo hadduu dee wax ziyaadaha keena un mooyaane waxa kale maca amti mihaalka noo yaala waa kii sharxi nuqba oo walow aanu isaga imaka u tiirin oo dee marka aanu isagii cibaaradan uba tiirin ee suyuudi u tiiriyey oo musanifka u tiiriyey imaka sharaxan aan hayo laakiin waxaa ibnu xajar si dee markaa sharxu nukhba adabkiisii wayo soodin isagu muu kasoo naqlinayay e, bal markaa dee waa umuurahaas wixii dee markaa sharaxa waa eegan doontaan ama amsilada waayo waxaan horeynu soo marno wey zaatu siqaat wey dadkii lagu kalsoonaa waxyaalihii ay ziyaadiyeen ayuu mabxaskeedii kan yahay wey oo waa dadkii iyagu siqaadka ahaa wixii ay ziyaadiyeen oo ziyaadadii waxay noqonaysaa macnaa dee baa xadiid warinaya xadiidkii ayuu mar si ku warinayaa aanay ziyaada ku sugnayn mar labaad uu wariyeyna markii hore ziyaado u sheegin buu warinayaa oo xadiidkii ku soo kordhinayaa taasoo ama laba nin baa ama wax ka badan baa xadiidka wadaagsanayo dadkii xadiidka wariyey mid ka mid ah ee wadaagsadayba ayaa ziyaado aan dadkii kale sheegin ayuu isagu sheegayaa waana shaksi laakiin lagu kalsoon yahay waayo shaksigu haddaan lagu kalsoonayn ee haddii aan siyaadadiisa iska daaye ka aanu waxay ku siyaadin riwaayadiisu dee mayaan wax la ictibaariyo ama la xujaysto ee waa dadkii dee riwaayadoodan lama la ictimaadsanayey ayaa waxaanay dee dadkii kale la wadaagsaday warin bay warinayaanba ama isagii baaba laba xaalo gabadha dee laba siyood buu ku wada warinaya si siyaada ay ku sugantahe